halkan ka gelayno waa lagu tirin karaa axkaamta macnawiga ah axkaamta lafdiga ahna waa lagu tirin karaa oo lafdigani waxa uu keensanayo ayay ku ay maaragtay ay ka hadlaysa wuxuu yihi in awsa hadduu u dardaarmo liaqaaribi fulaan hebel qaraabadiisa dufica ilaa man yucrafu biqaraabatihi waxaa la siinayaa wixii la dardaarmay ciddii qaraabadiisa loo yaqaano ee inuu qariib u yahay lagu yaqaano in habtigii habra wadaagii in hadeerkii in hadeertii yusawaa bayna alaqrabi waalabcadi minhum waana la kooda fog iyo kooda dhow marka waxaa la yihi yani waa jilibkiisu noqonaya awowga ugu sokeeya ee jilib lagu tirin karo ciddii ku abtirsatay noqonayaan qaraabadiisu waa awowgaa ugu sokeeya ee awowgaa yani jilibka noqon karaya ama laf maaragtay hoose noqon karaya ayaa qaraabadiisii ay noqonayaan kooda fog iyo kooda dhow waa la simayaa maxay dhammaan waa qaraabadiisii weeyaan wixii laakiin kasii durugsan de lama odhanayo waa qaraabadiisii lama odhanayo wain awsaa liaqrab الnaasi ilayh hadduu u dardaarmo dadka ka ugu dhow dadka ka ugu dhow baan u dardaarmay hadduu yidhaahdo lam yudfac ilى abcadi maca wujuudi اaqrab de waa si u kala dhow yihin bay markaa noqonaysa dadka ka ugu dhow baan u dardaarmay marka qofka ugu soo dhow dee waxay noqonaysaa waalidkiisii iyo iyo dee weladkiisii iyo dadka ugu soo dhow markaa kuwaasaa laga bilaabi iyaga intooda siman waa loo qaybi laakiin ka maaragtay laga dhow yahay walaalkii oo kale de waa laga dhow yahay adeerkii waa laga dhow yahay in adeerkii waa laga dhow yahay marka iyadoo kii aqrabka ay dhawaa joogo kii fogaa la siin maayo fain ijtamaca alabu walibnu qudima libnu fi axadi اlqowleyn wa suwiya baynahumaa fi lqowl wuxuu yihi fain ijtamaca alab walbn haddaba waa kanoo wuxuu yihi ka ugu dhow ka ugu dhow markuu yidhaahdo hadday kulmaan waalidkii iyo weladkii sida aabbihii iyo inankiisii inankiisu inankii aabbaha maaha qofkan dardaarmay inankiisii iyo qofkan dardaarmay aabbihii labadii midna midna u ka sarreeya midna u ka hooseeya laakiin mid waliba se de cidna uma soo marayo idan aabbaha cid kuuma soo mareen inankaaguna cid kuuma soo maran way siman yihiin marka dhinaca laga eego soo maha haddaba ma la simayaa ma loo qaybinayaa mise waa la kala hormarinayaa qudima libnu bu yiri inankaa la hormarinaya faraca duu doonada inanba ha noqde faracii baa la hormarinayaa fi axadi alqowleyn labada qowl ee masalada ku sugan mid ahaanishidu yahay waana ka muctamadka maxaa yeelay dhaxalka farcu uu ka culus yahay ka markii dhaxalka la eegaba dee faracaa ka xoogan waalidkii oo waa ka inankii iyo aabbihii hadday kulmaan dee aabbihii lix meelo lix qori baa hal qori laga siinaya shanta kalena inankaa qaadanaya soo saas maaha markaa dee dhaxalkiiba isagaa ku xoogani saasuu xaggana noqonayaayo isagii inuu markaa jiha jihaad jihaadan farucu inay xagga markaa markay wixii maal iyo waxaa ku tacalluqa ay noqoto ay ka culus tahay oo ka dhowdahay asalkii iyaa markaa meesha ka muuqata wasuwiya suwiya baynahumaa fi lqowl alaakhar qowlka kale wuxuu leya me waa la simaya oo maxaa loo simay dee way simayi labada mid waliba si toosa ayuu qofkan ugu gudbayaa ciduma sii marayo marka maadaama ay siman yihiin ha loo qaybiyo buu kaasinadeeyahay wain ijtamaca aljaddu waاlakhu awowgii iyo walaalkii hadday kulmaan qudima alakhu fi axadi اlqowleyn wa suwiya baynahumaa fi laakhir labadii qowl baa iyaguna imanaya awowgii iyo walaalkii qofkan dardaarmay ee yihi aqrab nnaasi ilay dadka ka iigu dhow intaa siiya sidaa markuu yidhaahdo awowgii baa meesha jooga awowgii wuxuu soo marayaa aabihiiyo hal qofba isagi labadoodii udhexeeya walaalkii yaa isna jooga dardaarmaha walaalkii isna dee aabihiibuu soo maraya ama hooyadii ama labadiiba ayuu isaguna soo maraya marka labadankeebaa dhow qowlu wuxuu leeyahay dee hal qofba mid waliba soo marayaa waa siman yihin mid waliba qof buu kusoo gudbaya hala sima markaa haloo qaybiyo si siman ha loogu qaybiyo laakiin muctamadku wuxuu leeyahy mayane walaalkaa la hormarinaya walaalka ayaa la hormarinayaa oo maxaa walaalka loo hormariyey dee waxaa loo hormariyey waa ka xoog badany oo wuxuu uga xoog batay xagga qaraabanimo markay noqoto waa isagu wuxuu ka soo jeeda aabihii farac buu u yahay awowguna asal buu u yahay marka inagii nidhi asal iyo farac keebaa xoog badan faracaa xoog badan marka qofkan ay soo marayaan oo aabbihiiya midna waa asalkiisii midna waa faraciisii soo maha marka aabbe iyo faraciisu way ka xoog badanayaan awowgii marka hale arrintu dhaxalkii ahayn ay xaggii qaraabanimada tahayo baabulwalaaga marka la joogan waynu arki doonaayo iyagaa ka hor ka horeynaya kan kalena wuxuu eegaya de in hal qof ay soo wada marayaan wuxuu yihi wain ijtamaca aljadu walahu qudima alahu fi axadi اlqowleyni wasuwiya baynahuma fi اlaakhar wain awsaa lijiiraanihi hadduu u dardaarmo jaarkiisa sulifa ilaa arbaciina daara min kuli jaanibi afartan guri iyaa dhinac walba loo kacaya jaarkaygaan intaa u dardaarmay buu yii jaarkiisii haddaba keebuu noqonaya dhinac walba afartan baa la xisaabinaya afartan guryo aggaas afartan xaggaas iyo afartan xaggaas iyo afartan xaggaas iyo meelo dhexe hadday jiraan iyaga laftooda afartankooda waa la xisaabinayaaba dhinac walba afartan guri wixii afartan ka dambeeya jaar maha marka ahar maarata xadiis khabar bayhaqi ay warinayaan oo in nebigu alayhi isalaatu wasalaam sidaasi yihi ayaa loo cuskaday marka waxaa la yihi waa arbaciina daaran afartan guri oo min kuli jaanibi jaanib walba noqonay wain awsaa lifuqaraa'i beledin hadduu u dardaarmo beled fuqaradiisa masaakiintiisa buu yihi o istuxiba an yacumahu wuxuu yihi masaakiinta hargeysaad hargeysa masaakiinteeda hala siiyo buy ayaan udardaarmay intaas istuxiba an yacumah dhammaantood in la wada gaadhsiiyaa fiican haddii la karayo mid walba wixii ka gaadha fain iqtasara calaa halaathati minhum meeshu way weyn tahay oo masaakiinteeda la wada gaari maaye hadii saddex un lagu gaabsado saddex un loo qaybiyo wixii uu dardaarmay jaaza way iska banaan laakiin saddex laga yarayn maayo waayo jamicii halka ugu hoose sokeysa weeyaan wain wasaa bihuluthi lizaydin walilfuqaraai hadduu hulusulmaalkiisii u dardaarmo zayd iyo fuqarada wuxuu yihi ninkaa zayda iyo fuqarada maalkayga hala siiyo haye zayd maxaa la siinaya haddaba fa huwa ka axadihim buu ku yihi zaydkaa waxaa laga soo qaadaya un fuqarada qof kamida a yacni waxuun baa la siinaya waxuun baa la siinaya haba yaraadee ilaan iyagaba mid kastaba waxuun baa la siinaya haba yaraadee isagana lama qadinayo la qadin maayo marnaba la qadin maayo wuxun baa la sii saasaa muctamada maxaa yeelay de isagiyo fuqaradu ka dhexaysiiyey laakiin mu odhanin waxba umu xadidin oo inta la siinayo muu sheegin wa qiila qiil baa wuxuu leeyahay yudfacu ilayhi nisfu thuluth kala bar baa isaga la siinaya barhka kalena fuqaradaa loo qaybinaya oo maxaa sababtu tahay dee wuxuu ka wuxuu yihi soo maa isaga iyo fuqarada dee markaa isaga iyo fuqaradii baa thuluthkan wada leh isagana qayb isna waa qayb fuqaraduna waa qayb laakin waxaa la yihi maya sax ma ah muu odhanin nus nus bay u kala leeyihi wuxuu yihi way isla leeyihi de wax ka siiso kuwii kalena aad siiso way isla qaateen haba kala badsadaan wa in awsaa ama wasaaba kolley nusakda badankeed ay u badan yihin be awsa iyo wasa waa isku midu wa in awsaa lixamli hadihi lmara gabadhan caloosheeda waxaa ku jira hadduu u dardaarmo oo ilaa ilmaha heblaaye sideexalo caloosheeda ku jira ayaan waxaa u dardaarmay dufica ilaa man yuclamu waxa loo dhiibi qofka la og yahay annahu kaana mawjuudan cinda alwasiya inuu jiray markii uu dardaarmayey qofkani inuu jiray qofkii la ogaado iyaa la siinaya oo haddii ay dib uur ka qaado dee waxba malaha kaasi ilan wuxuu yihi caloosheeda waxa ku jira iyaanu dardaarmay hadduu odhan lahaa cidda ay dhali doontaan u dardaarmay taa iyada ma yeelaynaba ilan waa inagii soo shardiyeynay waa inuu qofkani wax uun milkiyi karo milki waa in loo tasawuri karo waa in milki loo tasawuri karo qofkan dee xamligu waxbu milkaa waa ka dhaxalkiiba soo gelaya laakiin ilmaha dhalan doonee aan imika weli calooshaba gelin de kaasi waxba ma yeesho laakiin wuxuu yihi ilmahay sido u dardaarmay waa inay haddaba lix bilood wax ka yar ku dhashaa haddii ay oday leedahay hadday nin leedahay waa inay lix bilood wax ka yar ku dhashaa hadday lix bilood wax ka badan ku dhashay ma garanayno ilmahaasi inuu jiray markii la dardaarmay iyo in kale oo sawtig waxoogaa calooshada way dar wax afqaadmeegi waxbay dareemeysay in caloosha wax ku sida iyo waxaas waa inaanu lix bilood dhamays lix bilood waa inaan laga joogin maalintii dardaaranka hadduu intaa in ka yar ku dhasho de wuu jiri ilaan ilma dhamaystiran kuma dhasho lix bilood wax ka yar haddii laakiin lix bilood wax ka badan uu ku dhasho xaasna ay ahayd gabadhu dee inuu u calool galay dardaaranka dabadii yaa laga baqaya waxba la siin maayo haddaanay xaas ahayn iyada markaa oo dee gabadh la furay maalan ay ahayd ama laga dhintay afar sanadood gudahood waa inuu ku dhasho aqsa muddat muddat muddatulxamliga halkii ugu fogeydo afar sanadooda waa inuu ku dhasho waana inuu ilmahaasi dhashay isagoo nool hadday ilmo meyda baktiya dhasho waxba male dardaarankii wuu buray waxba kama jirayaan wuxuu yihi wa in awsaa liriqaabi hadduu kelmadda dee carabiga waytani ku ansaxaysaa waxaan u dardaarmay riqaabta riqaab waa jamcu raqaba raqabana waa qoorti laakiin qoor marka la yidhaahdo waxaa loo isticmaali jiray addoonka dhan faku raqabati watan qur-aanki inoogu jirta in la xoreeyo de in la xoreeyo looma jeedo luqune laakiin waa qof dhamaystiran baa la sheegaya haddaba waa in awsaa liriqaabi riqaabtaan u dardaarmay hadduu yidhaahdo surifa ila addoommada kitaabada lagula jira sayidkoodii uu kitaabada la galay iyaa la siinaya maxaa yeelay zakadaba iyagaa la siinaya marki ilaahay uu yihi inama asadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiini walcaamiliina calayha walmualafati quluubuhum wa fi riqaabi wlghaarimiin wa fi riqaabi markaa riqaabtaasi de waa mukaatabiinta saynu zakadii kusoo aragnay markaa curfigii sharciga ahaa ayaa lagu ambaaray wain awsaa lisabiili اllah hadduu yidhaahdo waxaan sabiil ilah baan u dardaarmay jidka ilaahay sabiil ilah iyaduna waa kelmadda carabiga iyaduna curfi sharciga iyaa ku tacaluqe surifa ila lguzaa nimanka duulaanka ah ee jihaadka u diyaarka ah ee jihaadka tegaya iyaa la siinayaa ee min ahli sadaqaat dee raggii sakadaba la siinayay ahaayeen soo aragna halkaa kusoo faahfaahin ayaa fi sabiil curfiga sharciga baa lagu fasirayaayo qoladaasaa lagu qaadayaa ويustaحaب an yacuma an yacumahum جamيicahم fain اktasara calى ثaلaثaةi minhum jaaza bay daaralminhaajta qoreysa daaralminhaajta matniga ah iyaa intaa qoreysa laakiin waxay u badan tahay inaanay kitaabka kamid ahayn waayo sharaxna ma qorayo kifaayahuna ma qorayo nusakda maktuudka ana <clears throat> mid mid bay si yaroo mulxaqa meel u qoraysa ugu qorayso laxaq ka dhigaysa laakiin inaanay kitaabka kamid ahayn ayay u badan tahay lakin de waa waa fiqi saxa wuxuu yihi wain awsaa licabdin hadduu u dardaarmay addoon addoonkaa hebela kun dollar hala siiyo buu yihi markaan dhinto fa qabila addoonkii wuu aqbalay markii uu dhintay ninkii waan aqbalay bu wixii ilaahay dardaarmay dee addoonku wax ma yeelan kare dufica ilaa sayidihi sayidkiisa yaa loo dhiibayaa waxa laga soo qaadayaa de addoonku ma yeelan karee inuu ninkani sayidka ujeeday inuu sayidkiisa wax siiyo inuu ujeeday baa laga soo qaadayaa ama nooc kasbiga iyay iska noqonaysaa aqbalkan ado maarata addoonku xoolo la siiyey oo kale loo hibeeyey u aqbalay oo kaley noqonaysaayo hadduu sidaa u aqbalaba sida asaxaa dee sayidkii ayaa waxaasi yeelanaya wuxuu yihi wain awsaa bicii bicitqi cabdin addoon xoreyntii hadduu dardaarmo uctiqa canhu waxaa laga xoreyn maa yaqacu caleyhi lism wixii magacaa yeesha oo axkaamtii lafdiga ahayd weeyaan wuxuu yihi addoon ha la xoreeyo oo xoolahayga ha laga xoreeyo u geeriyooda addoon unbaa lasoo qaba ku doonaba ha noqdo ku cagala ku indhala ku gaala ku ceebaysanayo ku aan ceebaysanayn addoon ma yahay unbaa leegi maaragta qof ha layga xoreeyo hadduu yihi qof ba yahay un baa leegay rag iyo dumar wa qiila qiil baale laa yujziu fiihi ilaa maa yujziu fi lkafaara mayana gudi maayo addoonkii kafaaradaba gelayay mooyaane ku kala laga xoreyn maayo oo kii cagaha laga xoreyn maayo ki indhahala laga xoreyn maayo ilan haddii kafaaro laguu yeesho addoon inaad xoreysan laguu yeesho lama aqbalayn addoon ceebaysan ceeb markaa shaqadiisi dhibaato u keensanaysa sida indhala-aan iyo lugalaan iyo wixii lamidka ah marka halkanna waxay yidhahdeen waajibkii sharciga aynu ku fasirno oo wixii sharcigaba waajibaya ninkan ha lagu qado lakin waxa la yidhi maya ninkan ereygiisaa raacayna dardaarankiisa isagaa dardaarankan leh ereygiisii baynu raacaynaa ereygiisii dee shareecadu shuruuda iyo waxyaala dhiga laakin halkan dee lafdigii waa ku dhawoobaya qofka wain qaala hadduu yidhaahdo acuuhu ra'san min raqiiqi hal madax addoommahayga halaga siiya hal madax addoomahayga laga siiyo walaa raqiiqa lahu cinda almowt markuu dhimanayeyna wax addoonaba kamuu teginba batalat ilwasiya dardaarankaasi waa buray geelayga hal hal laga siiya ninkaa hebele bu markaa dhinto kolkuu dhintay geelba muu lahayn isagoon geelba lahayn ayuu dhintay dardaarankaasi wuu buray maxaa yeelay geelayga buu yihi geelayga dee geeliisii me ma jiro dardaaran ma jira markaa dardaaran aan la fulin karayn dardaaran noqonay oo miya hal loo soo iibiyo de haddii tukana lasoo iibiyo ma geeliisiiba geeliisii maaha markaa isma geligaa geligaa laga siiyo wain qaala hadduu se yidhaahdo acuuhu cabda min maali maalkayga addoon ka sii maalkayga hal sii maalkayga lax ka sii arina aanu ka tegin geel aanu ka tegin ushturiya waa lasoo iibin wadufica ile markaasaa loo dhiibi ha u fiirso axkaamtii lafdiga ahayd ereygiisaa la raacaya wuxuu yihi maalkayga ninkan isagaa ri ka siiya kolkuu dhimanaya riba muu lahayn de laakin maal buu ley soo maa maalkiisi ban ri ka siinayna saynu uga siin karnaa waxaynu uga siinaynaa inaynu ri kusoo iibina maalkiisii maalkiisii ayaynu ri kusoo iibinaynaa ninkiina waynu siinaynaa dee rida ninkan maalkiisi baynu ka bixina waynu ka siina lakin hadduu ohan lahaa riyahayga waxaynu eegi lahayn isagu riye wain qaala hadduu idhaahdo acuuhu ra'san min raqiiqi addoommahayga hal madax ka siiya famaatuu kulluhu deetana ay wada dhintaan waaya dee waxa weeye waa bacd almowt isagii markuu dhintay iyo iyagiina wada dhinteenba aw qutiluu ama waa la laayey ilaa waaxidan mid qura mooyaane waa la laayeyba tacayanat fiihi lwasiyatu marka famaatuu kulluhum markii la yidhaahdo dhamaantood hadday wada dhintaan ilaa waaxidan taa iyadana utaalla famaatuu kulluhum dhamaantood way wada dhinteen ilaa waaxidan mid mooyaane aw qutiluu ama waa la wada laayay kulluhum dhamaantood ilaa waaxidan mid mooyaane tacayanat fiihi lwasiyatu dardaarankii kaasaa u caynoobay isagii baa la bixinaya soo maysi oo dardaarankii isaga ku dhacaya kuwii kala di maaragtay mak ma magtoodana de qiimahoodii une warasadii baale oo odhan mayno kuwaa dhintay mid kamida inuu lahaa ha laga soo qaado waayo ninka waxaa la yihi siiya mada madax ka sii adoonka idan waxba la siin iyay kuwani dhinteen hadday wada dhiman lahaayeen de waxaynu odhan lahayn adigana kaagii wuu dhintay mid uun kamida magdhowgiisaa lagu siinayaa baynu odhan lahay laakiin iminka mar haddii dardaarankii sidiisa loo fulin karayo oo hal addoon joogo addoon addoommadiisii mid kamida la siin karayo tacayana isagaa caynoobe waay hadday iska dhiman lahaayeen de markaa magdhawo ma jire hadday si alla u dhiman lahayen dhammaantood waxa ohan adna kaagi teg kuwa iyagiina tegay kaagiina teg maca salaama saasay noqon lahay wain qutiluu kulluhum dhammaantood haddii la dilo dufica ilayhi qiimatu axadihi mid ahaan qiimihiisa sagaale kay doonaan bay uga dhigayan kii ugu qiima yaraa haday doonaan uga dhigaan kii ugu qiima yaraa haday doonaan ha uga dhigaan dhaxlayaashu ila marka horeba kay doonaan bay siilayeen wain wasaa lahu hadduu u dardaarmay biraqabati cabdin addoon qoortiibuu u dardaarmay raqabadiisa cayntiisiibuu u dardaarmay duuna manfacatihi laakin waxtarkiisa umuu dardaarmay oo wuxuu yihi cayntiisa iyaanu dardaarmayo isagu ayn cayntunbuu yeelanaya wax tarkiisuna waa dhaxal iyo manfacadiisu ucطiya raqabata madaxun baa la siinaya kuma shaqaysanayo wixii uu soo kasbado ma qaadanayo soo arki maysi muxuu ka faa'iidaya de hadduu aqbalo isago haddaan waba ka faa'iideyn ha yidhahda ma doonayo ma aqbalin laakiin hadduu aqbalo madaxii un buu yeelanayaa kasbigiisa iyo manaaficdiisa iyo wixiisana waxaa leh warahadii baa dhexlayaashii baa iskale haddaba muxuu ka faaidi fain araada cidqahaa jaazi hadduu doono inuu xoreeyo dee wuu xoreyn karaa kolkuu xoreeyana manfacadiisa weli dhexlayaashii unba iskale ilan manfacada isagu mu lahayn manfacada qoladan unbaa iska yeelanaysa hadhow dee walaa hadduu yeesho walaa hadduu maaragtay walaagiisii buu kani oo caruurihii uu dhalay walaagii buu ku yeelanayaa hadhow tole wixii de maarata hadduu dhaalkii marka halkaa usoo maro dhaalkii wuu iman maarata dhaalkii wuu yeelan karay laakiin wax kale shaqa kuma laha waxaa kaloo dee isaguna meesha imanaya hadday addoon ahayd oo la guuriyo meherkii isagaa qaadanay maya meherkii waxaynu siinaynaa qoladan laakiin haddii wax la yeelo haddii la dhibaateeyo gacan baaba laga gooy ama ceeb kalaa loo geystay cayntiisii ceebtaa loo geystay arshigii ka waajibay ilaa wax raqabadii loo geystay isagaa yeelanaya wixii raqabadaa loo geysto iyuu isagu yeelanaya bedelkeedii buu yeelanaya laakiin meherka iyo waxyaalahaas manaaficdii baa lagu tira waayo manfacatulbudcigii iyuu bedel ka yahay waaya wuxuu yihi wain araada baycaha hadduu doono haddaba inuu iibiyo raqabadii lam yajuz asixi mayso ma asixi weydo dee manfacaba male ila manfaaba masluub manfaa manfacadi aggana wada martay isagii manfaca uma hayo saasuu sheekhu isagu mutlaqan buu sheekhu markaa rajaxayo ama ha laga iibinayo qoladii dhaxlayaashahay ama cid kale ha laga iibinayo inaanu ansaxay buu ku tegey waqiila waxaa la yihi yajuuzu way banaan tahay maxaa ninkan milkigiisii weyan wixii isagu lahaa buu iibinaya nawcan ma manfacana way jirtaayo manfacada jirtaa waa maxay manfacat ictaaq xoreyn in la xanaabiladu kaasay qaateenba iyagu wa qiila waxaa kale oo la yihi in araada baycahaa min maaliki اmanfacati jaaz kii manfacada lahaa hadduu ka iibinayo dee waa sax oo waa isu raacaya wain araada baycaha min gayrihi kii manfacada lahaa ku aan ahayn hadduu ka iibinayana lam yajuz o de waxba ka faa'iidi maayo manfacatulcidqi oo keliya taasina maqsuud ma aha baa li manfacat lwalaa taasina maqsuud ma aha markaa kan dambe iyaa muctamada madhabka wa fii nafaqatihi wajhaani addoonkaa raqabadiisa kan loo dardaarmay manfacadiisana dhexlayaashu leeyihiin cidda biilinaysa wajhaan laba weji baa ku sugan biilkiisu yuu saaray axaduhumaa weji wuxuu leeyahay annahaa cala lmuusaa lahu biraqaba biilkii waxaa lagu leeyahay iyo nafaqadii kan raqabada qaata waanaka muctabadka maxaa yeelay dee huwa maalik raqaba raqabadi isagaa milkiya markaa de nafaqadan iyo waxana raqabaday u waajibtay raqabadiina isagaa markaa dhibtiisuu leeya dheeftiisa ma laha saasay noqonaysa wathani wejiga labaad annaha calaa maalik ilmanfaca de ninkan manaaficsanaya ee dheeftii qaatay dhibkana ha qabo oo isagu markaa ha biiliyo iyuu wejigaasina leeyahay wejigiisuna ama maarata ciladiisuna way muuqataa taasi markaa waa markii addoonka manfacadiisa de maaragta eh, ama raqabadiisi intasan loo darda manfacadiina cala taabida xaggan iyadu ay mareysa cagsigaa dhici karaa in addoonka manfacadiisa la dardaarmay raqabadiina ay dhexlayaasha waadhay waananu soo tilmaanay manfacadaa markaa la dardaarmayaa ama muddo yeelan ama abadi bay noqon iyada lafteedu marka de hadday abadi noqoto tano ma imanaysa arrintan nafaqadiiyaa lagu leeyahy labada weji waa imanayaan maalikurabaha in lagu leeyahy muctamad noqonaysa wain qutila alcabdu addoonkii hadaba hadii la dilo manfacadiiyo raqabada la kala lahaa ushturiya biqiimatihi qiimihiisa waxa lagu soo iibin cabdun addoon yaquumu maqaamahu meeshiisii gelaya addoon kalaa la soo iibinoo booskiisii gelayoda sidii noqonay oo sidii loo karalay wa qiila qiil baa isagaloo qiimatuhu lilmuusaa lahu biraqaba qiimahani dee raqabadii bedel ka yahay kii raqabada lahaa iyaa iska qaadanaya ila tii ka yahay laakin de waxaa laleeyahay qiimahani waa qiimaha addoonkii oo maca manaaficdiisii wata manaaficdana qoladan alahay wain qaala hadduu ihahdo acuuhu shaatan shaato siiya ma af soomaaliyen karno ma af soomaaliyanayn shaat siiya hadduu yidhaahdo waa axkaam lafdiya oo lafdigan iyaa laga hadlayaa muxuu keenayaa af carabi muxuu ku keenaya ma af soomali muxuu ku keenaya maha ila kolkaad af soomaaliyeyso af soomaaligii isaguna waxbuu keeni laakiin markii af carabiga acuuhu shaatan markii sidaa la yidhaahdo shaato siiya shaatadaasi af carabi maxay keenaysa qaar baa la odhan doona laxdu af soomaali madluul bay leeda markaa waa ka duwan tahay haddaba wuxuu ku yihi xataa neef cariya ma odhanayno waayo shaatadu af carabiga luqa ahaan neef cariya ha ahaato laakiin curfi baa ku tacalluqay luqada wadcigeedii ka duwan lakin imaka af soomaaliga neef cariya markaa urfi gaar ma male neef cariya ma ri sheega mise lax buu sheega ma wan buu sheega mise orgi buu sheega curfi kuma tacalluq laakiin shaatadan carabiga luqadeediina waasi curfina wuu ku tacaluqay warkan soo socdaana halkaasuu markaas halka ku haya marka lama af soomaaliyn karayo acuuhu shaatan buu yihi af carabi buu sidaa ku yihi shaata la siiya buu yihi wuxuu yihi sheekhu lam yucطa dakaran neef lab la siin maayo cala almansuusi naska imaam shaafici siduu yahay dhidig unbaa la siin wa qiila qiil baale le yucطa lab dhidig baa la siin karaa eeg shaat af carabi haddaynu af soomaaliyno luqadeeda caadiga waxa weeyaan waa neef ariya iyay noqonaysa neef ari lax buu noqon karaa ri noqon karaa orgi buu noqon karaa wan buu noqon karaa soo ma intuu waa neef ariya de marka hadduu hahda neef ariya siiya af soomaali dee neef alla neefkeeda doonaa la sii oo khilaafkan la gel ha gelinin waxaan u diidaynaa inaan tarjum inaan maarata aan tarjumayno ti a maarata af soomaaliga inaad khilaafkan usoo guurisoo tiraahdo khilaafkii af carabiga ka jiray af soomaaligiina wuu gelayaa hadda ciladii halkaa ka jirta halka kama jirto markaa <laughs> ha iska ilaali fiqiga inaad sidiisa ufahantaa la doonaya inaad soo laqbaysa un soo xawisho marka neef ariya af soomaliya hadii la yihahdo khilaaf ha waayo qof odhanaya orgigu qof odhanaya orgi orgiga neef ariya looma yaqaanaa ma jirad intaan anigu oga curfi gaaroo ku tacalluqay oo dhidig iyo lab kala sheegaya oo neefka arya loo isticmaalaana ma jiro neef arya waxoo dhan laakiin shaato af carabiga luqa ahaan waa neef arya curfigeeduna waxaa dhidig wey waxaa dhidig iyo shaato markaa waxa weyaan curfigii loo isticmaala haddaba imaam shaafici isagu naskiisu waxa weeye lab la siin maayo ninkii shaataa la siiyey maxaa yeelay shaatadii liana almacruufa bu odhanaya weliba لأن المacruufa idaa qaala shaatun anahaa unhaa curfigu waxa weeye markii shaat la yidhaahdo dhidig inay tahay soo arki maysi naskiisi waa sidaa omkiibuu sidaa ugu yaalla asxaabtii qaar kamidaa yihi yucطaa waa la siinaya oo maxaa loo siinaya luqadii bay yidhaahdeen shaato waa we waa neef ariaho lab iyo dhidigba waa kiibay madhab ka dhigeen culamadu kiibay rajaeen waqiila yucaagaasay rajaeen wax alle wa loo rajaxayn anigu garan maayo waayo baabka laftiisu dee curfiga wuu ku dhisan yahay naskii imaamku waa sida curfigii baanu ka hadla liana almacruufa buu yihi weliba liana almacruufa idaa qiila shaatun anaha una haddii de af carabi hadday ku haystaan shaafici afki anigu garan maayo isagaaba luqadana xujo ku ahaa curfigiina isagaa uga dhowaa marka wixii ay asxaabtu kan kale u doorteen ee kan kale muctamad uga dhigeen aniga far bay iga tahay wain qaala hadduu yidhaahdo acuuhu hawran dibi siiya lam yucطa baqaratan sac la siin maayo sucuma dibiba ya sucuma dibiba dee dibi maaha dibi siiya bu waa in dibi la siiyo sac siiya hadduu yihahdana dibi la siin maayo de soomaaliga laakin baqaratan iyada hadal baa ku jira wain qaala hadduu yidhaahdo acuuhu jamalan awr siiya ama rati siiya hadduu yidhaahdo lam yucطa naaqatan de hal la siin maayo ilan awr maahe waaya wain qaala acuuhu baciiran hadduu yidhahdo baciir siiya baciir siiya lam yucطa naaqatan hal la siin maayo cala lmansuusi naska shaafici siduu yahay waqiila yucطa baciir af carabiga af carabiga imaam shaafici raximah llahu tacaala wuxuu leeyahy baciir waxaa lagu ilaaqaa kiilab dhidig sooca ah, baciir lama yidha dhidig aan lab ku jirin baciir looma isticmaaliyo jamiceeda toona marka isagu wuxuu yihi baciir hadduu yidhaahdo labbaa la siinaya dhidig la siin maayo hal la siin maayo awr unbaa la siin saasuu markaa unka iyo mukhtasarkaba ay masaladu ugu qoran tahay asxaabtii way ku haystaan iyadana shaafici waqiila yucطaa bay yidhahdeen maye waa la siinayaa baciir af carabiga lab iyo dhidigba waa loo isticmaalaayo waxba la maqlay bay yidhahdeen xalaba baciirahu xalaba baciirahu baciirkiisii buu lisay bacirka la lisaya markaa muxuu noqon awr buu noqon waa hal undi xalaba baciirahu marka haddii xalaba baciirahu la yihi baciirkii inuu markaa halna noqon karo awrna noqon karo yaa laga fahmiyey labada kii la doonaba waa la yeeli karaa laakin baciid maa imaam shaafici sidii tii horeba curfiga u raacayay halkana inuu curfigii raaciyo l war baciir curfigu waxa weeyaan luqadu hadday doonto sidaa haba loo isticmaali karee ama de maja macno majaaziga markaa ku iman karto ama maxduudan macna xaqiiqiba ha ahaatee laakiin curfi baa jira inuu idhaahdo ayaan de baciid ahayn naska imanku wax looga taga halkana iyadana garan maayo lakin ka qiilkaasa muctamada asaabta wain qaala hadduu yidhaahdo acuuhu daabatan daabad siiya daabad siiya dufica iley ninkaa waxaa la siin farasun faras baa aw baqlun ama baqal baa aw ximaaru ama dameer baa la siin cala lmansuusi naska shaaficiyadana siduu yahay intaa kii la doono kii la siiyaba waa daabad laakin wixii kale daabad ma aha wa qiila waxaa la yihi in qaala hada fi gayri misra in qaala hada fi gayri misra meel aan masr ahayn hadduu warkaa ka yidhaa tadaarulmanaaj baan akriyaya lam yudfac ilayhi ilaa farasu faras mooyaane wax kale la siin maayo yani haddii masar la joogiyo waxa kala duwan meel aan masar ahayn wadaadkii ibnu surayjhabaa sidan leh isagu dee ciraaqibaabu ahaay bagdaadiye wuxuu kule markaa wuxu le hadi ciraaq la joogo faras un baa daabad la yidhaa labadan kale baqal iyo iyo iyo dameer waxba daabad lama yidhaah buu mar hadduu yihahdo daabad hala siiyo ciraaq jooga haduu yihahdo daabad hala siiyo farasun baa la siiyo laakin waxa la shaafici laftiisu ciraaq wuu soo maray kama xigtaane in badan baa gu joogay mararka laba sanadood baa ku qaatee haddana wuxuu yidhi adi qofkii daabad dardaarmay saddexdaa kii la doono iyaa la siinaya dee saddex xubnoona daabad wey yihiin kaasaa markaa muctamad kii la doono la siinaya wain qaala hadduu yihahdo acuuhu kalban min kilaabi ay aydeyda kamida siiya hadduu yihahdo walahu alaaatu aklubin saddex ayna uu leeyahay dufica ilayhi waaxidu midun baa la sii waxba qiime ilin qiima ma lehe qiima ma laha oo waxba la kala qiiman maayo saddex kii ay doonaan warafadu ayay siinaya wa haddaan xoolo kalaba lahayn yaa laga hadlaya oo saddexda ayan uu leeyahy wain kaana lahu kalbun waaxidu ay keliya hadduu leeyahay markaasuu hebel ayaa hala siiyo dufica ilayhi ulusuhu de aygii kala qaybsanaya saddex meelood oo meel waxoola kale ma jiraan ninkan aygaasu ka tegi aygaasu ka dhintay baalkaa nijaasta ee laakiin la manaaficsanayo dee ariga raacaya iyuu ka dhintay aygii iyuunbaa la qaybsanoo laba maalmoodna iyagu u shaqayn maalinna kaa loo dardaarmay iyuu usoo shaqay saddex meelood oo meel iyaa la siinaya saasay noqonaysa wain qaala hadduu ihahdo acuuhu kelban ay siiya ay siiya buu aydayda kamidaba ma odhan ay siiya unbuu yidhi walaa kalba low ayna ma lahaynba ninkan sidan li xoolo kale hadduu danaha ka tago baalat ilwasiya meeshan dardaaran ma jiro waayo ay siiye markuu yihi waxaynu eegeynaa isagu ay maleeyahay maye ay ma laha dee ma soo iibina dee ay lama iibiyo haddii layna yidhahdo soo iibiyana waxaynu odhanaynaa ay lama iibiyo lamana iibsado haye de markaa isaguna ay kamu tegin khalaas hadduu dana milyaneer ha ahaado waxba la siin maayo waxaa laleeya aybuu kuu dardaarmay ayna ma jiro wain qaala hadduu ihahdo acuuhu ablan abli siiya aw cuudan ama cuud siiya aw mizmaaran ama mizmaar siiya ereygaa la doonaya markaa marka ereyga la doonay de lama tarjamo kolka kelmadda la doonayo ila kelmadana la doonaya waxay dhalayso af carabi waxay ku dhalayso markaa lama fasirayo saddexdaa mid ahaan siiya buu yihi abli abli af carabiga kaman labada af maarata dhexda dhuuban labada af maarata wax lagu garaaco waa la tabli waa la yidhahdaa waxaa kale oo la yidhaahdaa tabli mid isagana ay xujayda iyo wax loo isticmaali jirayo waa la garaaci jiray si markaa ogeysiis waa la guurayaa waa la degaya ciidanna baa isla socda oo dee xajka tegay jiray berigii hore markaa baalkaasaa codka laisku gaarsiinaya bem lagaga siinaya marka la dhaqaaqayo iyo marka la degayo kaana abli baa la yidhaahda waa kale oo jiray kii dagaalka abligii dagaalka oo isaguna argagaxaa loogu tagi bem bem baa laga siinaya cadowgaa markaa sasay waxaasoo dhan wada abli baa la yidhaahda haddaba abli ha la siiya buu yihi abligiina de saddexdiiba u ku dhacaya wuxuu yhi fain kaana maa yasluxu minhu lilahu kan tumashada usuubada ee lagu maaratay de maaratay la garaace marata lagu heesaa hadduu yahay yasluxu limanfacatin mubaaxa waxtar mubaaxa haduu usuubado oo waxyaalo kale oo mubaaxa loo isticmaali karo kaa uu ka tegay wax kalena aanu ka tegin dufica ileyh waa la siin hadduu de maaratay dabli eh, maaratay saddexdii noocba uu leeyahay kuwan mubaaxa ah kii la doonaa laga siin haddii wixii uu ka tegayba kan uu yahay ka maaratay kamanka ahaa waxaynu eegi waxaan xaaraantaa mooyaane si kalema loo isticmaala haddii si xalaaloo loo isticmaalaa ay jirto waa la siinaya waana lagala dardaarmay sida xalaashaa isticmaal baa la odhanaya laakiin haddii kanoo keliya u ka tegey kanna xaaraantaasu loo isticmaalo si xalaaloo loo isticmaala aanay jirin dabli siiyana wuu yihi maaratay dubuushayda kamida de waxaa laleeyahay wixii ka tegey waxaan xaaraanta waxaan xaaraanta ahna lama dardaarmo xaaraan lama dardaarmo waa dardaaran bailu noqonaya cuud markuu yihi cuudku kan maarata san eh, xarkaha lehee la garaaco kaasa manaa kaman aynu dhana kan kala xidha ma garanay kan kale maxa la soomaaliga kan dhexda dhuubanee labada dhinac ay markaa ay garaacaan iska waa durbaan ya ma durbaan buu noqonaya kaasi labada dhinac laga garaaco waa durbaan kaasi ha waa durbaanka ha weeyaan markaa kan kalena kamabu noqonayaa soo maa kan xadhkaha le kaasa haddaba cuud la yidhahda cuudku waa kaa xadhkahala weeya mizmaarkuna isaguna waa noocyadaas de wa kuma inaan takhasusina kala garan mayna waxaan la garaaco weeyaan <laughs> ha dabligu iyagiiba magacyo kala leh oo qayb kala aade markaa dabligu waa waaa waa nooc kamid ah waxaan la garaacayo cuudku waa kaa mizmaarkuna isaguna de waa uun waxaa la tumayo un weeyaan haddaba haddii tumasho keliya uu isticmaali wax kale aan loo isticmaalin dee dardaarankii wuu buraya wa kale noo noocyadii kalena aanu haynin wain qaala hadduu yidhaahdo acuuhu qawsan qaansa siiya buu yihi qaws dufica ilayhi waxaa la siin qawsu nadfin tii lagu furfurayey cudbiga qudnida ama cudbida aw qawsu rabin ilaa an yaqrina bi in ugula xidhiidhiyo mooyaane maa yadullu wax sheegaya calaa axadihimaa labada mid ahaan fa yuxmal aleyh waa lagu qaws waa qaansu sideeda inagu qaansada qaansa wa laga tuurun baynu unaqaanaa laakiin tu malaha iyaduna xadhig uu ku xidhnaayo sidan minshaartaa bay u yar egtahay markaad sawirkeeda eegtee laakiin xadhig baa sidaa ugu soo xidhan oo ay markaa eh, ku kala bixinayeen cudbida cudbidu waa tan marka dad waa tan aan isku wada waa markaa lagu kala saar saaraa si markaa dhowde dun iyo waxaa ay unoqoto marka taana qaws way yidhaahdaa tu kaloo sidan qoriga ahaydoo berigii hore dee bunduq uu ka dhici jiray bunduqii dhoobada ahaa iyadana qaws baa la odhanayay marka haddii laakiin qaws la ilaaqa baa la yihi taa leebka laga ganayo yaa u asala haddii markaa taasi jirto taasaa la siinaya haddii taasi aanay jirin labadan kala mid ahaani ay jirto tii la doono iyaa laga siinaya haddii aanu calaamad sheegaysa inuu markaa mid ahaan doonayy hadduu ihahdo qaansa siiya cud mid ah kaga shaqayste maxaynu garanay markaa tii nadfiga in la siinayad ama wuxuu yihi qaansa siiya uu markaa ku uga maaratay wa ku wax ku tuuro de markaana tii markaa ramyiga ganida ayay markaa noqonaysa wain awsaa hadduu dardaarmay bian yuxaja canhu in laga xajiyo ha layga xajiyo hadduu yihi oo maarata xoolahayga ha laygaga soo xajiyo saas u dardaarmay fain kaana dalika min rasi اlmaali haddii xajku uu yahay mid rasilmaalka laga xisaabinayo aan uluka laga xisaabineyn xuja canhu min almiiqaat qofka la kiraynaya miiqaadka waa inuu ka xajiyo halkaasaa markaa waa in miiqaadka miiqaadkiisii laga xajiyo wain kaana min athuluth haddii thuluka la xisaabayana oo dee isagu uu yihi thulukaa laga xajiyo ama de aynu inaguba xukunaan sidaa ka dhignay lakin waa de horeyn usoo marray maslade markii uu isagu yihah hadduu isagu ilaaqo xajkuna waajib uu ku ahaa wuxuu noqonayaa xajkaasi min ra'si lmaal de qiil daciif u ahaa kii oo dardaaranka raacinay haddii xajku uu suno yahayna de isagu kaasi mar walba wuxuu gelayaa wuxuu gelayaa ulusulmaalkuu gelaya waaya haddaba wain kaana min aulusi hadii uluska la xisaabayo xajka faqad qiila waxaa la yihi yuxaju canhu min almiiqaat sidii kii hore kale isagana miiqaadka ayuunbaa laga xajini saas iyaa isagana maarata labada jeerba waqiila qiilkaa dambe waxaa la yihi maaha suuradan dambe un waa labada suuraba marka labadan suuro ee hore hadduu raasimaal la xisaabiy adii la xisaabayaba labada jeerba muctamedku waa in min almiiqaat laga soo xajiyayo qiilkan dambana labada masaleba wuu u yaallaa baa la yihi abu isxaaq baale oo wuxuu leeyahay in kaana qad saraxa bianahu min athulusi xuja min beladii hadii uu caddeeyey in xajkiisu thuluska laga xisaabayo waa in magaaladiisii lagaga soo xajiyo halkaa maaratay nafaqada laga soo xisaabiyo wain lam yusarix bi haddaanu sheegin oon odhan thuluska laga soo xajiya u yihahdo soo xajiyo inuu yihina xuja canhu min almiiqaati miiqaadkaa laga xajiyiyo markaa raasamaalka iyaa la xisaabayaa buli markaa qiilkani waa qiil le markuu tasriixiyo inuu min athulu yahayna thuluskuu noqonaya oo deetana markuu thuluska noqdana waxaa laga soo xajini nin beladii baa laga soo xajini haddii uu tasriixiyana haddii aanu tasriixin oo aanu odhan thuluska laga laiga soo xajiya aanu odhaninna raasamaalkaa la xisaabi markaana miiqaadkun baa laga xajiya saasu markaa abu isxaaq isagu uu leeyahay marka isaga muxuu kala qaadayaa xaqiiq wuxuu kala qaadayaa markii raasamaalka la xisaabta ay gelaysa iyo iyo raasamaalku waa tarikadii o dhan xoolii o laga xisaabayo iyo marka thuluska laga xisaabayo kala qaadaya marka wuxu le hadii thuluska laga xisaabayana waxa weeya waa min beledii beledkiisi baa soo xisaabay haddii raasalmaalka laga xisaabayana waxa wey waa min almiiqaat saasuu isagu leeyahay laakiin qaabka inu sheekhu udhigay waxaa la moodayaa in maaragtay qiilkiisani xaaladda thuluska u uu khuseeyo sidaana ma ahmeen alaa kuli xaal muctamedku mar walba waa min almiqaat wey maxaa yeele de xajkii waajibka min almiqaat walow qaala hadduu yidhaahdo acطuuhu juz-an wax ka siiya min maali xoolahayga wax ka siiya bu aw sahman min maali xoolahayga sheer ama ka siiya saami ha laga siiya buu yihi ucطiya aqala juz hal dolar haddii la siiyo waa caadi hal dolar haddii laga siiyo xun baa laga siiyey waa sahmi maaragtay la odhan maayo dhaxlayaasha intay heleen in laga helo lama odhanayo wain qaala hadduu yidhaahdo actuuhu siiya mithla nasiibi axadi wuraathi ragga dadka dhaxalkaygale dadka idhaxlaya midkood qoriga uu helay oo kale ninkaas siiya hadduu yidhaahdo ucطiya mithla nasiibi aqalihi ka ugu wax yar iyaa lagala mid dhigi ilan mid uu kala mid dhiga buu yihi soo ma kala mid dhiga buu yihi markaa de kii ugu wax yaraa ah haddii lagala mid dhigo dardaarankii waa la fuliyey soo ma saasuu dardaarankii ku fuliyey markaa ka ugu yar iyaa lagala mid dhigi qaabka markaa xisaabinaysaa say noqonaysaa qaabkaad u xisaabinaysaa waxa weeye kolkaad masaladii dhisto eed xoolihii qaybiso ee mid walba saabigiisii uu kuu caddaado iyuunbaad kii ugu yaraa in leg isagana ugu dareysa iminka maalan waxaabay ahaayeen om iyo bint haye om iyo bint iyo akli eh, nacam om iyo bintain iska dhe si ay isu goosato om bintain iyo akli om akliku wa uxijaabmaya kaasina waxaad tiraahdaa wa qof kale sudus qaata ke ujeedada hooyada ijaabaysa t ab mushkilad male markaa meesha maxaa ku yaala um iyo iyo bint iyo ukt lab marka ummadii ummadii waxay qaadanaysaa sudus lix meeloodoo meel bintadiina nus uktadiina baaqi soo maha deetana masladaasi waxaad ka dhisi lix baad ka dhisi lix markaad ka dhisto lix qori aad xoolay uqaybiso hooyadii hal qori bay heli soo arki maysid inantiina saddex qori bay heli maxaa soo haray laba qori labadaa qorina oktale ab walaashi yaa helaysa kolkaas sidaa uqaybisay xoolihi o dhan waad qaybisay soo maha kii loo dardaarmay halka taagano isaguna le anigana waxaa laysiiyo haye yaa ugu waxyar hooyadii qori bay heshay inantiina saddex qori bay heshay walaashiina laba qori yaa ugu waxyar markaa hooyadii oo hal qori haysata hal qori baa la siinayaa kiina hal qori agee looga keenaya waa la cawlaya masalada cawl baa gelaya hal qori intaad ugu darto un baad lixdii iska masaxaysaayo xoolaha toddoba qori baad ka dhigaysa xoolihii waxaad uqaybinaysaa toddoba qori qori waa talala tegey de ninkaasaa la tego waa dardaarankii maxaa soo haray lix qori baa soo haray soo maha hooyadoo mida iyo inantoo saddexa iyo inantii kaloo laba ad wabilahi tawfiiq saasay ku noqonaysa iska ilaali adig adig si kaloo xisaabis tiraahdo dardaarankiiba inaad mid uun kaa la qaybsa tiraa baa laga yaabaayo deetana mid uun aad meeshiiba ku fiixid wain qaala hadduu yidhaahdo buu ku yihi acuuhu mila nasiibi axadi wuraasi uciya mila nasiibi aqali ka ugu waxyan yaa maaratay lagala mid dhigaya wain qaala hadduu yidhaahdo acuuhu mila nasiibi bni inankayga nasiibkiisoo kala siiya inankayga qori qorigu ama intuu helo in lagala siiya buu yihi walaa waaria lahu ayruhu inankiisaa mooyaane cid kao dhexlaysaana mama jirto maxaa la samayn de kaanat lwasiyatu binisf waa loo kala qaybinayaa unde nus iyo nus markaasay isleekaanayaan soo ma wuxu hi inta inankaygu helo in leeg hala siiyo de waa nus iyo nus marka maxaa loo baahanayaa inuu ijaazeeyo de inuu inanku ogolaado iyaa loo baahanaya inta ziyaadada wain qaala hadduu yidhaahdo acuuhu dicfa nasiib ibni inankaygu intuu helo labadeed hala siiyo allahu akbar wuu u kordhiyey kaanat ilwasiyatu biuluaydi xoolihii saddex meeloodoo laba meelood iyuu dee ninkaa udardaarmay ninkana qori baa usoo haray saasay noqonaysa iyaduna ogolaanshay ubaahanta wain qaala hadduu idhaahdo acuuhu dicfey nasiiba bni marka waaa layna baraya kelimadan dicfi iyo dicfayn afcarabi waa alfaadaa layna baraya waa axkaamtii lafdiga ahayd weeyaan alfaadaa layna baraya waxay sheegeyso dicfayn hadduu idhaahdo waa saddex laab buu noqonaya laba laab maaha saddex waxa weeyaan intuu helo saddexdeed isaguna ha helo intuu helo saddexdeed inanka waxa wey ninkaa hala siiyo de markaa xoolihii afar baa laga dhigi kaanat ilwasiyatu bihalaaثati arbaaci ama arbacil maal maalkii afar rubuc marka loo qaybiyo saddex rubuc baa ninkaa loo dardaarma ilan markaasunbuu saddex saddex jeer kuliban laamaya kolka rubuc arbac ka dhigto enkii rubuc siiso saddexdii rubuc kanaad ka siiso iyuu saddex jeer kulaban laamayaa saasay noqonaysa iyaduna ijaazay ubaahanta wain qaala hadduu yidhaahdo acuuhu nasiiba bni nasiibka inankayga siiya qaybta inankayga siiya ninkaa hebela hadduu sidaa yidhaahdo buu yihi sheekhu falwasiyatu baaila dardaarankaas baail wey oo maxaa baail ka dhigay de nasiibka inankaaga inankaagaa lehe xaggee isaga loo si nasiibka inankaaga inankaagaa le soo ma inankaagu qeybtiisa da isagaa ah. marka qeybtiisa hala siiy qeybtiisa loo sii wii kala dardaarm so dardaar taas saas yaraad waay leeda wax ima hagaagsana hadalkaagii baan qaybta inankayga hebel hala siiyo hadal hagaagsan maaha bay leeyiin waa la burinaya la yidhi oo kale waa qiilkan qiilkana lakin huwa wuxuu kani kamaa low qaala waa sida isagoo yihi uun bimili eh, kamaa low qaala mila nasiib ibni sida isagoo yidhi inankaygu intuu helo in leeg hala siiyo iyuba lamid noqonaysa inankayga intiisa siiya markuu yihi waa intiisa lama siin karee hadalkii si uu macno u sameeyo waxaynu ka soo qaadaynaa inuu ujeedo inta inankayga in leeg saasay rajaxayaan marka oo waxay lein icmaalu lkalaami min ihmaalihi majaaskii baa ka suuragalehe xaqiiqadiisii suuragal maaha laakiin majaaz macno majaaziya iyaa meesha ka banaano inuu leeyahay inta hebelun hala siiyo yani waa inta hebel in leeg hala siiyo saasaa lagu fasiraya wy wa in awsaa lirajuli binisfi nin buu xoolihii kala bar u dardaarmay waliaakhara mid kalena bihuluud saddex meeloodoo meel buu u dardaarmay waaya de markaa xoolihiiba maxaa soo haray sudus lix qori hal qori ka soo haraya kolka ila lixdii qori kala barhkii waa saddex huluskiina waa laba shan qori baa dardaaran marka qori keliyaaba dadkii usoo haray wa ajaaza lwarahatu dhaxlayaashii hadday ijaazeeyaan oo ay fasaxaan akhada kulu waaxidin minhumaa wasiyatahu de mid walba wixii loo dardaarmay buu qaadan kaasina saddex qori buu qaadan kaasina laba qori buu qaadan dhaxlayaashuna hal qori bay qaybsani wain lam yujiizuu hadday diidaan oo yidhahdaan ma ogolin kaana lilmuusaa lahu binisfi wuxuu yeelanayaa ninkii nuska loo dardaarmay halaathatu ashumin saddex qori buu yeelanayaa min khamsati ashumin oo shan qori ka soo jeeda walil aakhari ka kalena sahmaani labada qori ee kasoo hadhay buu ka yeelan e, shantaa qorioo min athuluthi shanta qoriba iyadoo thuluthii kamid yihiin oo maxaa la samayn xoolihii horta saddex baa loo kala jebin meeshii dardaarankaa lasoo qaaday meeshii dardaarankaa haddana shan qori laga dhigay soadama garanaysi shan qori markii laga dhigo iyaa deetana saddexna ka la siin nuska lahaa labana kan kale la siin oo say markii horeba uka haddii la ijaazeeyey say ukala badsan lahaayeen iyuunbay markaan la ijaazeyna uluskii ukala badsanaya marka haddii la ijaazeyn lahaa de wanagen yihi inta lix qori laga dhigo ilan qoryahoodana la isu geynaya nuskii dee laba qori unbaa markaa nus yeelan kara nus saxiixa uluskiina saddex qori unbaa de maarata saddex meeloodoo meel yeelan kara markaa saddexdii qori iyo labadii qori waa la isku dari shan qori iyo labadoodu isla leeyihin bay noqonaysaa qoriga soo hadhayna dhaxlayaashaa lahaa markaa haddaba kolkan lagu celiyo layidhi thuluskii un baad leedihiin thuluska laftiisii baynu shantii qori ka samaynayna deetana kana saddex baynu siin kana labaynu siin waaya waa markaa de waa acmaal xisaabiya ayay markaa meeshu ay gelaysaayo iyadoo lafteedana waa axkaam xisaabiya baashu leedahay axkaamteeda xisaabigana waad la soconaysa axkaamteedii xisaabiga ahayd iyaa iyaduna inahaasi inoogu dhan oo intan ataa difi dicfidan iyo waxyaalahani dee waa axkaamtii xisaabiga ahayd waxyaalihii agga xisaabta calaaqada lalahaa ayay markaa ay waxaasoo dham ay ku saabsanaayeen wuxuu halkan ka gelayaa dardaarankii ma laga noqon karaa wuxuu yihi wain awsaa bishayin wax hadduu dardaarmo uma rajaca fi lwasiyati ama fii wasiyatihi uu haddana ka noqdo dardaarankiisii saxa rujuuc waa ansaxaysa waan iska daayay hadduu idhaahdo waan buriyey waan ka noqday dardaarankii waa caadi waayo waxaan marka horeba tabaruc buu ahaa aan fulin weli muu fulin wixii aad ku tabarucaysay intaanu weli fulin de waad ka noqon kartaa caadi wey fain awsaa u dardaarmay bijamiici maalihi xoolihiisoo dhan wuxuu yihi xoolahayga o dhan markaa nito zayd hala siiyo ninkaa zaydi naxwaha marka la joogana wuxunbuu garaacaayo waxunbuu dilaa fiqiga marka la joogana waxunbuu gurtaayo waxunbuu qaata kol wax loo dardaarmo iyo kol wax loo hibeeye iyo kol wax laga iibiye iyo saasuunba markaa waxa wey had iyo jeer marmarna waa dhici karta in wax lagu yeesho isga dayn lagu yeesho wax nocaas in la yahahda dhici kartaa laakiin fuqahadu almuhim iyo dhaxaadu magacaasi iska soo noqdo hadda qof unbaa loo jeeda fain awsaa lizaydin zayd hadduu u dardaarmay bijamiici maali xoolihiisoo dhan zayd hala siiyo yihi aw biulusi ama saddex meeloodoo meel hala siiyo yihi aw bicabdi ama wuxu yihi addoon hala siiyo waayo uma wasaa bidalika wixii uu kaa u dardaarmaybu haddana waxa u dardaarmay licamrin camar bu haddana u dardaarmay camar xoolaha markii hore wuxuu yihi xoolahaygo dhan sayd hala siiyo iyadoo shila ahayo saa iyuba haddana mar dambe wuxuu yidhi markaan dhinto xoolahaygoo dhan camar la siiyo miyuu ka noqday tii hore mise kamuu noqon wuxuu yihi sheekhu suwiya baynahumaa waa la simaya waa loo qaybinaya ka noqosho maaha waa loo qaybinaya haddaba masaladu markay thuluska tahay hadduu yidhaahdo saddex meelood meeloodow meel baan hebel u dardaarmay haddana u mar labaad yidhaahdo saddex meelood meeloodoo meel yaan hebel kale u dardaarmay dee waa runa waa la simaya waayo uluskani khasab maaha inuu kii hore yahay laakiin markuu xoolaha xoolahaygoo dhan baan u dardaarmay hebel uu haddana yidhi xoolahaygoo dhan baan u dardaarmay hebel kale de waa hadal aan is isqabsanayn suuragal ma aha in labadii mid walba hebel maarata xoolihiisi o dhan u dardaarmay in xoolihiis o dhan waa wax qurhe ama addoon cayiman addoonkaygana hebela zayd baan u dardaarmay buu yihi haddana mar kale unbuu yihi addoonkaygana hebela camar baan u dardaarmay de addoonkii laba jeer lama dardaarmo addoonkee say wax noqonayaan asxaabtu waxay yidhahdeen waa loo qaybinaya laakiin waa masale mushkila xaqiiqatan marka arrintu uludka iyo tahay waa sax waa iska waadix laakiin markii ki shayga laftiisii uu markii hore hebel u dardaarmay markuu isla laftiisii mid kale u dardaarmo qiyaasku wuxuu keensanaya in la yihahdo tii hore u ka noqdo tii hore wuu ka noqday in la yidhaha wuu qiyaasku keensanayaa imaamulxarameyn iyo nihaayatulmatlabkiiyo meelahana waad ka raajici doontaa waxoogaa masalada wuu yar geesku gelinaya inaan ibastaa ushaqayn karayn laakiin dee madhabkii waa sidaas wuxuu leeyahay kol haddaanu tii hore soo hadal qaadin markan dambe inuu ilowsan yahayna way dhici karta inuu ka noqdayna way dhici karta inuu ha qaybsadaan leeyahayna way dhici kartaa marka kor haddaanay si ku caddayn waynu uqaybinayna iyagu halkaasay sidaa yidhaahdeen lakin ishkaalkeedu waa qaai fain qaala hadduu yidhaahdo laakiin awsaytu licamrin camar waxaan u dardaarmay bimaa awsaytu bihi lizaydin wixii aan hore zayd ugu dardaarmay camar baan u dardaarmay hadduu yidhaahdo jucila dalika rujuucan taa waxaa laga soo qaadaya de ka noqosho wixii aan ninkii hore u dardaarmay ninkanaan u dardaarmay hadduu yidhaahdo dee hore inuu ka tegey oo ninkan uu kusoo wareegay ayaa laga soo qaadaya rujuucan can wasiyati zaydin wasiyadii zayd ninka noqday buu noqonay wain awsaa lirajuli bishay nin hadduu wax u dardaarmay uma azaala lmilka anhu haddana uu milkigiisii suuliyey bibaycin iib buu ku suuliyey aw hibatin ama hibe ayuu ku suuliyey aw carado ama buu zuuline wuxuu u bandhigay lizawaali milki milkigii inuu zuulo bian daberow addoonkii wuxuu yihi markaan dhinto xor baa tahay aw kaatabow ama caqdigii kitaabada markaad intaas ka bixiso xor baa tahaydii buu la galay aw caradahu lilbeyc yani cala lbeyc ama shaygiibuu suuqa keeno yaa iibsanaya yii yaa oo wixii dardaarmay iyo haddana intuu sayrada keenay iyuu neefkiiba leeyahay yaa iga iibsanaya aw wasaa bibeycihi ama dardaaran kalunbabda wuxuu yihi markaan dhinto hashaa hala iibiyo waa hashi uu yihi cali hala siiyo iyo haddana haddaan dhinto hala iibiyo waxaasoo dhami kaana dalika rujuuc waa ka noqosho hadduu iibiyo iyo hadduu hibeeyo iyo haddii uu yidhaahdo markaa dhintaad xoroobaysa iyo hadduu caqdigii kitaabada la galo iyo haddii uu saylada keenu neefkii inuu iibiye ku talagalo iyaanu iibininbe waaba laga iibsan waayo wuu celiyey oo wuu la noqday waxba la siin maayo ninkii hadduu dhinto waa la sokii saylada geeyey inuu iibiyaabuu doonayey waayo waxaa noo caddaatay markanuu saylada geeyey ee uu neefka iibinayey dardaarankaaga inaanu dan ka lahayn iyaa noo cadaatay baa leeya marka mar haddii waxaaso dha waaa mid kamida ah la helay ninkaa dardaarankiisi waa laga noqday wa in awsaa bi hadduu dardaarmay hasha hebel hala siiyo uma raano haddana uu rahmay wixii u dardaarmay wuu rahmay faqad qiila qiil baa huwa rujuuc waa ka noqosho oo ka noqosho ku yahay de waxa weeya wixii marka la rahmay waxaa loo bandhigay iib ilan waxaan la rahmay wuxuu halis ugu jiraa in la iibiyo haddii dayntii la bixin waayod markaa waxa weeye in dardaarankii aanu markaa danayn badan aanu danaynaynin iyaa meesha ka muuqata ba yidhaha icraab ka jeedsi uu ka jeedsaday dardaarankii iyaa muuqata waa muctamadkii wey wa qiila qiil baa yihi laysa birujuucin may kani rujuuc iyo ka noqosho maayo waayo rahmadu markii wixii la rahmo dee wixii milkigiisii maad wareejinin wareejin ma aha rahanku xaggaasu kaasina ka eegaya wain ajarahu hadduu kireeyo wixii uu rahmay gurigii uu rahmay hadduu kireeyo gurigii waxaan ujeeda u dardaarmay hadduu kireeyo aw kaanat jaariyatan ama waxaan u dardaarmay addoon ahaydoo fazawajaha uu nin u dhiso lam yakun rujuuc ka noqosho maaha hadduu addoontii nin u dhiso macnaheedu maaha inuu milkigeedii wareejiyeydi wareejin shaqo kuma laha taasi haddii uu gurigii kireeyey kirayntu de waa degitaankii uune guriga lahaanshihiisi shaqo kuma laha marka iyaduna ma keensanayso ka noqosho ma keensanayso wain wasaa bishayin hadduu wax dardaarmay uma azaala smahu kadibna uu magacii meesha ka saaray magaciiba magacaan ahayn iyuu u wareejiy yani wixii intuu bedelay iyuu magacaan magacii ahayn wixii yeeshay bian kaana kaan kaana sida inuu ahaa qamxan waxaani qamadi ahaa fataxanahu uu deetna ridqay muxuu noqday markaa qamadigi markii la ridqay muxuu noqday buduu noqday ama daqiiq budu ama daqiiq buu noqday war waxaan waa maxay waa daqiiq baa la odhanaya cidina odhan mayso waa qamadi odhan mayso markaa magaciigu isbedelay soo maha aw daqiiqan facajanow daqiiq buu ahaa markuu dardaarmay gadbadaa daqiiqda ah hebel hala siiya bi haddaan dhinto sida sida ahd inbu facajano qoosh buu ka dhigay u ajiibiyo biyiyo intu ajiin ka dhigay geediiba markaa imika magaceedii muxuu noqday ajiin bay noqotay ama qoosh aw cajiinan ama cajiin baabu ahaa markuu dardaarmayey qoosh buu ahaayo qooshkaa hebel ala siiyey isagiioo yihi iyunbu haddana fakabazo waa u dubayba looxabu ka dhigay gebigiisiiba <laughs> magaciibu bedelay sooma kaana dalika rujuucan haddaba ka noqosha weeyaan waxaasoo dhan ila ninkan daqiiq baad u dardaarantay cajiin umaa dardaarmina wii aji daqiiq baad u dardaarantay wiii intaad cajintay baad dubtay oo laxoox noqday ama khubus baad ka dhigtay dee khubus siiya namaad odhan annaga ninka furan siiya ama roodhi siiya namaad odhanin markaa dardaarankii waa buray weeyaan wain kaana haddaba muxuu u burayaa muxuu u burayaa meeshaa laba cilo ba waa lagu cileeyey bade waa ka noo shego de magacii baa meesha ka baxay magacii u dardaarmay iyaa meesha ka baxay taasi waa waa cilo cilo kale waxay leedahay bedelidan uu bedelay iyaa waxaynu ka dheehanaynaa inuu aanu dan ka lahayn ninkan siyadii uu yihi oo uu ka jeedsaday ille waa kan shaqo kale kusii qabsanayabe labadaa cilo ayay maslada dambe markaa khilaafkeedu ka dhalanaya wain kaana hazlan waxaan haduu dun ahaa uu yihi dunta hebel hala siiyo fanasajahu markaasuu talayo maruu ka dhigay wixii uu soohay uu isku soohay uu tolay dhag maray noqotay dulna way ahayd aw nuqratan nuqrad bay ahayd nuqraddu waxa weya waa fidada fadhida ee aan tunayn in dee lacag lacagnimo loo tumin wuxuu yihi markaa nuqradan hebel hala siiyo fadarabahaa daraahima baashii wuu tumayoo dirham buu ka dhigay lacaga shilin oo kale aw saajan ama saag buu ah saagga waad garanaysaan soo ma ya looxan saaga ah, waa kan baabada laga sameey saag bay taha somal waa saaj kan ha saaj buu ahaa loox saaja buu ahaa saagaasa fajcalahu baaban albaabbuu ka sameeyey intuu yihi saagaa hebel hala siiyo ayuu haddana intuu qoray iyuu albaab ka dhigayba marka imika waa maxay baa lonaya waxani waa maxay waa albaab de saagiina wuu yahay miyaanu saagii ahayn miyuu ama bir ba u ah xadiid buu ahaa xadiidka birtaa hebel hala siiya buu yihi hadana haddana sameeyeyoo albaabuu ka dhigay waana bir waana albaab eeg markaa imika tani waa maxay magacii ma wada tegin magacii bir aha meesha kama wada bixin laakiin magac cusub baa soo kordhay magacii horena waa jiraa magac cusubina wuu soo kordhay halkan de waa w cajiibku maaha de daqiiq maaha daqiiq lama yidhaaho furi karaa qamadi lama yidhaaho laakiin halkan albaabkan waa bir baad leedahay waana albaab waana bir isagio albaabu bir yahay haddaba waxaynu raacinaa qoladii magacoodu isbedelay waxanu hahna magaciis gu isbedelay halkan dardaarankii waa laga noqday mise waxaynu eegnaa magacii inuu sii jiro marka haddaynu nidhaahno tii hore ciladeedu waxay ahayd e, dareensiinta ayna dareensiinaysaa icraadka dee tana iyado lafteedu mar hadduu qofkii wixii qurqurxiyey waxyaalo kale kusansameeyey inuu dardaarankii aanu dan ka lahayn iyaa meesha ka muuqata saas daraaddeed muctamadku wuxuu leeyahay waxa weeyaan muctamadku wuxuu leeyahay waa waa rujuuc waa ka noqosho faqad qiila huwa rujuucu waa ka noqosho baa layi saasaana saxa waayo inuu isagii maanta danaynayo oo isagii uu doonayo inuu wixii ku shaqaysto iyaa meesha ka cad wa qiil baa laysa birujuucino de magacii baa weli sii jira buu leeyahay magac kaloo cusubba soo kordhae magacii waa jira wain awsaa bidaarin hadduu guri dardaarmay uu yihi gurigaa hebel hala siiyo hebel hala siiyo ayuu yihi fanhadamat si allay u duntay daartiiba way duntay wa baqiyat carsatuhaa laakiin booskiibaa dee soo hadhay banaankii faqad qila qil baa le tabtul wasiya dardaarankii wuu buray kol adii gurigii dumay gurigiibuu raacay waqiila qiilna wuxuu leeyahay laa tabtulu ma burayso eeg gurigii markuu dumay ninkan wuxuu yihi gurigaa ah hala siiyo gurigii muxuu ka kooban yahay dhisme iyo dhul dhul iyo dhisme wey markii uu dumay haddaba maxaa dumay dhismihii maxaana hadhay dhulkii waaya haddaba dardaarankii miyuu buray mise muu burin waa la isku haystaa qole waxay leedahay war de waa kanoo dhulkiiba waa kan hadhee dardaarankii wuu jiraa dhulkiina ninki wuu qaadanayaa burburkan dul yaallana hadduu isagan wax ku falayo dee dib u habaysanayo isagaa wadale dardaarankii wuu shaqeynaya iyay qoladaasi leedahay ila wixii meesha kama wada bixine qiilna wuxuu leeyahay mayane kol haddii imika maanta ma guri baa jira meeshii guri ma jiro ninka guri baa loo dardaarmo gurina meeshii ma jiro wixii loo dardaarmay ma jiro dardaarankaasi waa guri culamadu haddaba muctamedku waa weji dhexo oo labadiibuu dhexdhexaynaya qoladanna wuxu le waxbaa idinka saxa warkaa sheegteen qoladan dhinacna wuxu le idinka laftiina warkiina waxbaa ka jira haddaba waxaa la yihi ma waa ma burburka mise dhulka burburka burburku markii uu guri ahaa ayaa qofkan loo dardaarmay waxba maanta looxaantan iyo jiingadahan iyo waxaan isku dul dumay waxaa dardaarankoodu wuu buray iyaga waa laga qaadana warasada iska qaadanaya laakiin dhulkii dardaarankiisu waa sidiisii ilan dhulkii waxba iskama bedelin marka dardaaranka dhulkiina waa sax gurigii dumayna maaratay wixii burburayna burburkii warasadaa iskale saasay noqonaysa marka tabtul wasiyatu fi lmanquud laa fi lcarsa wey wain kaana طacaama bicaynihi waxa u dardaarmay hadduu ahaa gadbad beriisa gadbadaa beriiska hebel baan u dardaarmay buu fakhalaahu markaasuu wuxuu ku dhex daray bigayri beriis kale ma kala mari karaya lama kala sooci karayo kaana rujuucan waa ka noqosha baa waa ka noqosha maxaa yeelay dee beriis hadduu doonayo dardaarkii sidiisii u fulo dee sidiisuu ugu dayn lahaa kolkuu beriiska foostahalkana beriis ku jira buu ku dhex shubay marka horena inama odhanin ninka konton kiilo siiya inama odhan e gadbadaa hala ah siiya buu gadbadiina waa kan tu kale afka ugeliyey markaa dardaarankii isagaa buriyey wain kaana kafiisan hadduu galaan ahaan lahaa min subratin kuus meesha yaallo beriisa galaan kamidaan hebel hala siiya hadduu odhan lahaa oo fakhalaa haddana uu ku daro biajwada minhu beriiskii beriis ka fiican kuuskii beriiska halka yaallay ayuu yihi galaan ha laga siiya ninkaa hebela markaa dhinto intii aanu dhiman baabuu yihi isku dara beriiski iyo beriis kaleo ka fiican iyuu halagu daro waa lagu daray beriisku dardaarmay nooc tayadiisu hooseysu aha noocan iminka kudhex jiraana waa nooc tayadiisu sarreyso qoladii haddaynu isdhaahno galaankii uga miisa dee noocii fiicnaaba ayaa ugu dhacay noocan fiican ayaa iskale warafadaa iskale markaa dardaarankii ma fulin karayno inaynu warafadii dhib u geysano mooyaane dardaarankii ma fulin karayne kaana rujuucan waa ka noqosha waaas dardaarankii lama fulin karay waa laga noqday khalaas wain khalaahu bimili lakin haddii uu beriiskii beriis lamida un ku daray aw bimaa huwa dun ama mid ka liita hadduu ku daray lam yakun rujuucan ka noqosho maahe de waxa weeyaan ninkaa waxa la siiyo waayo warafadii lama dhibayo wax dhibaato loo geysanaya ma jirto beriiskii u ninkaasi u dardaarmay un baa la siinaya waxaan waa laba nooco isku mida wey waxba uma dhexeeya ama kan lagu dareeyaaba ka liita markaa ninkan loo dardaarmay wax ka dhiman yihiinbe idinka waxba dhibaato laydin ma geysan dardaarankii markaa intii la fulin karo waa la fulinayaabay noqonaysaa baab lcitqi halkaa ha ku joogo wsala allahu wasalam alaa nabiyina maxamedi wallahu aclam yasixu اrujuucu biاlficli fi اlwasiyati walaa yasixu fi اlhibati shaqaba ma yagaa isku leh mal farqu buu yihi waa waa sax iyo hibada hibadu waa markii aabbuhu ku noqonayay aabbuhu wixii uu siiyo wiilkiisa waa taynu nidhi wuu ku noqonaya laakiin ku noqoshadiisu waa inay qowl ahaato ficil ma noqonayso laakiin dardaaranka rujuuciisu ficil wuu noqon karaa sababtuna waxa weeye halkaa lafteeda waynu ku ishaarnay markaynu hibada marayne inanka milkigiisa lahaanshaha uu shaygan leeyahay maxaynu nihi ma milki dhamaystiran mise ma dhamaystirna waa milki dhamaystiran laakiin dardaaranka qofkii loo dardaarmay miyuu weli yeeshay maba lahaba milkiba waxba ma lahaba marka waa daciif waa mujarad qawl wey kalaam keliya bu haysta wa kale ma haystaba hadal buu hayaa hadalkiina hadalna waa lagaga noqon ficilna waa lagaga noqon tasixu lwasiyatu bima laa yamliku ma lxukmu idaa qaala bimaa ymliku fulanu yani waxaan dardaarmay waxaa hebel leeyahay waxaa hebel leeyahay de hebel leeyahay ma dardaarmi kartid taas suuragal ma hadde ila waxaa dardaarmaysa waxad adigu ka dhiman doonto marka waxaanad iminka haysan laakiin aad rajaynaysa inaad aad hesho taas hadday macquul noqonaysa laakiin waxaa hebel baan dardaarmay taasi war soconaya maaha ma alxukmu ida kana arbac zawjaat fi arbacati manaaiq ah, <laughs> ninkii ay yidhi maarata jaarkaygaan u dardaarmay inu hadduu afar dumara qabo oy afar guriyoo kala duwan degan yihiin jaarkii la sheegayey keebuu noqonaya way ka hadleen culamada qolyahan sharaxda lafteedu way tilmaamayaan fiqigu waxba kama tago gabadh baa beri qolo dumarahoo fiqi u akriyay iyay gabadh horta macalin fiqigu miyaan waxbaba ilaawin marka culamadu de waa intaasoo alaaf maaratay waxa weeyaan akar min alfi sana iyaa masalada wax walba la dhuuxayo oo dhinac walba laga rogayo oo si walba la lalahaa markaa tan ad imika inanku keenay halkan lafteeday kaga hadlayaanoo ay tilmaamayaan low kaana lilmuusii daaraani laba guri hadduu leeyahay surifa ilaa daari akarihimaa sukna ta degaan badan ayaa la eegaya ta degaan badan ee jaarkeedu badan yahay marka afartanki dhinac walba la helayo iyaa la eegaya fain istawaya hadday isku mid noqdaan fa ilaa jiranihima labadiiba markaa labadiiba waa loo qeybinaya tanna afartankeedii tanna afartankeedii wuxuu yihi waynbagii an yusrafa ilaa jirani man kaana saas culamada qaar baa yihi naqalo ladraciy can qad abi ayib zarkashina wuxuu yihi waynbagii an yusrafa ilaa jirani man kaana fiiha xaalatay اlmowti wاlwasiya waqta sala hani ala xaalati marka wuxuu leeyahay gurigii isagu uu joogay markii uu dardaarmayey markii uu dhimanayay gurigi uu joogay hala door mid oo kaa jaarkiisa hala siiyo wuu sarkashi dooranaya waayo inantii aroosada ahay marka la soo diiqo hibada ma looga qiyaas qaadanayaa waxa la celinayo mise caadada ayaynu eegeynaa yani fijaanada waxaa lagu ridaya soo maa lacagta lacagta fijaanada lagu ridayay waa hibatu hawaabkii aynu da ka soo sheekeyneyn shijaanka lagu keenaya waa hibat thawaab marka waataynu soo marnay shaaficigu laba qowl buu imaam shaafici kulahaade qadiimkii waa kii lahaa waxba kuguma leh adig waxaan soo kumay ke maya wax nasiibku yihahdeen fijanadoodu ma celi wax kale kuguma lehe haddaad wax ugu daraysana waa deeqsinima un laakin waxay kugu leeyihiinoo kugu waajibiyey ma jiro weeyaan jadiidku qadiimkiibaa wuxuu leeyahay mal haddii ba haddii baalka bahala soo maran la celiyo marka dambe waa laska dayn lahay saasay ku fiicnaan lahayen soo ma qadiimkaale may ana w de qadiimkaale sabaabaa waajibaya sabab markuu waajibo dee saddexdii wajiba ku jiray sabaabka qadarku noqonayo muctamadkuna muxuu inoo ahaa waxaan lagu keenay wax u dhigma waxaan lagu keenay wax u dhigma inaad ku celiso iyuu noqonaya haddii lagu eegay qalabkan casriga ah oo la ogaaday ilm in ay ilmo sido laakiin calooshu caloosha ku raago laakiin calooshu ku raago haye su-aashii markaa meeday haddii la ogaado he alaa kulli xaal yani wuxu le malaha mala la ictimaadaya taa wax ma lagu dhisaya kolley fuqaadu saasay udhigeen lakin haddii boqolkiiba boqol la hubo inuu ilmahani jiray waktigii ama de qalabkan ha lagu eego ama saas haddii boqol kiiba boqol lahub de waa in la siiyo wax shaki an marka waxaweya aan jirin ilan waxaa la doonaya waa in la hubsado inu ilmahani jirin marka waagaa hore de qaabkaasaa loo in markaa iminka haddii hubsashadu ay boqol boqol tahay boqol boqol hadday tahay de wax lagu diido garan maayo wallahu aclam